والموالاة ويجب واجب ترتيبها ترتيب الفاتحة فاتحة ترتيب نظام كذي وإليه يعني السودجي ونقول كان ونقامو إن الله واجب والموالاة وحريم تيجي واجب الحرير لو أخذوها لغلقو قوينين إن ترعسيو كلمات كذي بعضها كلا إن رعسيو وبينكودي قدر تنفس إلا يعني قدر كلمات هاي ما نقل بحنين waxaan arki jirnay jaamacda hilmaheen laakiin barkoodi waa dadka soo hore laa soo horeyaayo yani iyaaka nacbudu anaka maki yani ihdina siraad almustaqiima adii siraad ayaal maki iyaaka nacbudu lama soo gelin iyaaka nacbudu usa soo gelin alahaasas joogsaa khatar waay haddii nafsi sharci tahay iyaaka nacbud ilmahan way bacdlaima ku maqan jirnay oo leeyahay hataa yani saas aan maqdalo aan magacaabo marade saas ay u akriyeen akriyeen jaamada cayaalka marka markaas markii ihdina siraada almustaqiima sira iyaaka naabud iyaaka naabud marka kabaadi iyaaka naabud isdhahay maxaa adin xasuusta marka yani tafsiilkaas dheer khatar waaye taas halaasya qadarka aska neefsahayla u banaan haddii macduur ahayn qadarka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin neefsa shifada ma gelayso ihdina siraada almustaqiim dhexdooda waxba ma gelaayo laakin lamadaas lagala gooyaan lati iyaaka nacbudu shub la yidhaha wa iyaaka nastaciinu waa ariskaas ma ansaxaayo aa iyaaka nacbud iyaaka nastaciin hidina siraat lmustaqiima ama fas ama qadci ama wasli waa banaan tahay intaa hadii kala goa iyaaka nacbud subleyahay wa iyaaka nastaciin haddan ad ku aamusaayo ansaxi mayso agow aamuso waxaala waa xariirinteeda waajibaa la xariiriyo xariirinteeda waajibaa jibu muwaalaatihaa yani beenkoodii digri la geliya ma rabo dikri hataa lageliya suhuud sukuud la geliya male male ama sukuud yasiir waxaa la wadaa in lagala gooyo lama ogolaa in lagala gooyo lama ogolaa masalan ba haddii dikri ajnabi a ah soo dhex galo oo muwalaadka la goohaayo markaasay kabacdi waxaa laga rabaa macnaha inaa soo cudboonaado masalan waa hindishii hindishaas maqlay saa hindhishiba laftiisa imaamkaa hindishay alxamdulilah asir alxamdulilah waxaa laga rabaa digri waa adnibe salaada ka adnibe faatixada ka adnibe waa kala goysa alxamdu goysay inaa soo bilaabi waa laga rabaa waxaa ku bilaabaysaa waa soo cusbe lasoo bilaawa bismasixati salaati haddii tahay hadii yani maslaxa salaad ay tahay ada maslaada in tahalada hadii isdhexgalo dikrun waqadac almuwalaata yastanifum oo waasoo cusbaasoo bilaabaa hadii digri ajnabi asoo dhexgalo oo muwaalaad kala gooyi alxamdulilahi di camal waaya mafhuum istitasri waxaasoo bilaabaysaa muadinkii yani ajibitiisa camal waayo tasbiixi ninkiis oo tasbiixsaday yani isga oo isku shuqlo yani waxaas kuwahna gelihaa akriskii lahay inaad tigeysati markaa waxaa kuwaajibaa inaas yani soo bilaabo hadii mas ukhasda waayo hadis ukhasdo hadis ukhasdin oo sahli ay ka ahaad oodka oo saxiix ah oo mansuuska ah oo umushaafici laga soo guuriyey <clears throat> ma goohayo halisi iska wadaa alxamdulilah kama halkusaabiya kana hatii kusoo ku jiro salaada humisi alxamdulilah asiri salaada faatixa ma soo bilaabayo markaasi hadisahda ka tahay intaan soo sheegna waxa waaye waa soo cusboonaya waa soo bilaabaada hadii kasi asu yeelo ama haddii kasi asu yeelin oo sahda ay kana hoto kaskiisa sa ahayn meeska dayl iska wadaa waxaas deey yaa kana cabdida waa hindhisa alxamdulilah asiri yaa nastaciin hadisahda ka tahay oo yani sidaas oo sahwi ka ahayd haddii ragga is yahay soo bilaaba inta maxaa la diidaa isaysa in loo maleynin wain tacalaqa hadda waxaa la heli wain tacala iman aisha radi allahu tacaala canhu wain tacalaqa hadduu ku tacalluqo hadii ku tacalluqo bisalaati bimaslaxati salaati hadii goontaasay bimaslaati salaati bisalaati bimaslaxati salaada kan kutacalluqdo kata'miinihi aaminsasadisi camal waayo aaminsasadisi liqaraati imaamihi imaamkiisi aarkiisa ah, ku aaminsadi iyo wafatxii furdiisa waay caleyh alimaama ka imaamkaas waxa u yeeriya ah yani faatixada ka joogsati marka soo intaasi falaa taasay yani yani wax ma dhigaayo walaa mawaalaadkii magoohaayo walaahay walaa mawaalaadkii magoohaayo bal asax manaa qabano ale ma'muumka aamiinka waa loo sameeyey ina shira imaanka akriyohaaya adina kaasyaa joogtaa adina waxaad joogtaa iyaaka nacbudu masalan amase ihdina siraata almustaqiim aad joogtaa aykii meelka ahaato yani imaankii waladaaliin hadii shiraa aminka waa lu sumeey mamumka inas amin yira waa lu sumeey amin adhi uma dhis amintaas oo ula goosi maslaxadka salaad waaye ay kutacalluqdiye taasi mawaalaadka ma goohaayo waba ma dhihaayo maiska wada lakin zo iyaaka nacbudu waladaaliina imaanka ku yirisan aaminas yiri markaas aa sisoo haaday wadaal iyaaka nastain rabbina siraat mustaqim masoo bilaabaayo ko masoo bilaabaayo markaas hadii layida itacalaqa imam nawawi bisalaati manaa bimaslixati salaati kataaamini aamin sidiisa camal waayo oo su aaminsaday oo asu aaminsaday yani imaamka yani asu aaminsaday imaamka ahrskiisa asu aaminsaday taasi wax ma dhiwaayo soo bilaabaayo meel laga bilaawayo waxa waaye masalan imaamki haddii fatxu fatxi asiri oo bimaslaxati salaati kaas iyeysa kata'minihi waay dalika mihaal kata'minihi ba waayo kaaba mihaal ma'muumki aaminta shadiis ta'minihi ta'min alma'muumi waay ma'muumka aaminta aaminta shadiisi waay aamin shadiisi waay salaati imaamihi marki imaamka wala baalin yiri hadina tiri aamin faatixadana degin kaba fatxiyo ka fatxiyo waay fatlma'muumi ma'muumka furdiisi laqinaydiisi waay halii alimaamatu laqinay asu furay qiraatada macnaha imaamkii oo suurada akriyo waayo magaciisii adiga mugtee bacdalimaama faatixda akriyaysa imaamkana suuraas bilaaba suuradiiyaa ka joogsaday imaamkii aa ka joogsatay dacwadi waayey shuruuday leedahay imaamka inuu kajoogsi dhow akrista marka oo ma'muumka as furaayo as ula qinaayo waxa waaye inay dadka xoog waayo furida ah, masala waxaad akriyi waduxaa waliya sajaa waduxi mano kanna wixii kuxiya furaa awadacaka rabuka maa qalaa haddii qadar yar azuuru oo weli aan rabaa in asfugo waduxaa waliya sajaa awadacaka rabuka masaari magaalin waa joseph maa dacad rabka yaa kadhinki bini aadan waayo waa jijiriyaaya jijiriy jijirihaayo waa usul hadis arko waa goha akrisi usiga mamuulka akrisiisi waa goha waasu goha in imaanka asulaqin as ufuro maxaa ka xirmi in as ufurm bacdi waa udhamay maa wadacaka rabuka wamaa qalaa waa mir ad imaanka waa sii wadaa ma otaanasahay maslaxata salaata bi mutacalaq hadi imaanka joos maaa looma shar hadis joogtod imaamki oo askasi waayey waay saxigila aayda suxigta iskasi waayey ma'muunka waaa la yani shardi waama in iskasi waaye waa suwa imaamka joogsiisada xadarka xadara suwa oo yani oo lo dhame imaamka inaas yani asmakan weli jiriyaaya laga fida waa u furaa leeyaha aaydiis dooyas dhamaystiraa laakiin usoo jijriyahay hadii ad iskurtid waa la diidi subintii fiican iska jirihay hadii adin kasbi waa sax wafadxiya caley macnaha inaas joogsadii yani markii la fureyaha bacdiyaa laga furaa markis imaamka joogsado waxaaqayta in yani qadarku asugo la sugo maamuunka laga rabaa markaas kabacdias la hinaa la hinaa aayadi ku xigti aayad xaraf adiis joogsa bacdias fura hataa kabacdi waaa ka bilaawaya ada mamuunka meel joogi kabilaawa meel joogi as kabilaawa wuxuu iyaaka nacbudu jooga imaanka akrisii joogsaday waa sugay sababtiis oofiyey inti iska jirihay askabee doonaayo markaa kabcadis ogaad inaa imaanka soo wadi karin oo yani ka dhuusan tahay waa u dhamaystir madina tahajudka salaasooda niman ajiha kaas bartaan marka iska joogtooda waa la waa waa la wada safarkaas alahaas marka imkaasi mamum maxaa laga rabaa faatixadii bilaaw alif fureysi haastaa maqnaayo ee eh, faatixadii markaa bilaaw waqdacu sukuutun dawiilun waqdacu waxaa gooyaa waxaa siri waqdacu waxaa gooyaa inta khalaa dikrin ajabiyana dhacalmuwaalata ويqdc waxaa jooga fi اصح sdيd waxaa sirin radia الlahu taعaalى canهu وarضaaه وyqdc waxaa gooyaa walaati waxaa gooyaa asaquufu subxaasida waa gooysa aamuski waa gooya aamuskii abagiilo oo dheeraay wayqdacu waa gooyaa mawaalaati asukuutu waa gooyaa sukuutkii abagiilo oo dheeraay wakada waxaa lamid ah kada waaymanka waay lama weji ah oo badan saaki oo kala badawooda waxaa gooyaa yani yasirun aa gooyaa hooyarna waa gooha walaaki waa gooyaa yasiirkaasoo qusida lagu qasdi bihi qadca alkira ah lagu qasdo yasiirka oo qusida marti qasada asu qasdina waa gooya ti yasiirka qad akrati akrintii goonteedi is u kasdine hadii isyareena waa gooya fil asax mana qabano waxaa siri imaam nawawi waxaa gooha muwaalaadtii fatixdii maxaa waajib laga dhigi muwaalaadkeed in la xariiriyo oo lawala googooyin yaqdacu waxaa gooya asukuutu agooya sukuutkii adawiil oo dheeraayo hadii qasdi a kuhaa maxaa yeelay waxaad ku ogeysihaa inaad jeysata walaata faatahaad ka jeysata marka baran ama kii halmaansanaay oo kas u yeelin magoohaayo musanifka kalaamkiisa habalaga kase kan kalaafkiisa wakadaa waxaa la too ah ala mid ah ayaqdacu goohaa yasiirun agohaa kuud oo yasiirna waa gooyaa marka kuud oo yasiir agooyaa waa gooya hadii oo in in oo oo yasiirkaasoo qasada asqasdi ninka musaliga bihi yasiirka qadc alqiraat uqasdo hadii qadc alqiraat uqasdo waa goohaa isna bilaafici mana qabano maxaa yel waa sameha macniyada waa faalihaa yani wadiica meel taal guurskeedi nayt alkhayaana qalbiga ku gali daawa yani yani mehe waxyaala asguuriy mehe aleynta kalki kaligiisi ale sukuud yasiirna kaligiisi yani sameha haddii lamada ay kulmaan yasiir iyo qasdi ay kulmaan waa guhaayaan fikra iska gal waay manaha manaha ruku awiil walaalka ogoya waa dukahayo salaadii soo dukahayo aska aamusi salaada dhex faatixa dhexdeediya ruku deer as aamusi faatixada madbayto fikra sujuugsadi mudo badan asga sujuugay markaasaa soo noqday waxaad gali sheegta qalbi askaga qalbigiisa sii fiirsa fikir adduunyaa gali salaada dhexdeedii markaasa bacdiya akri ah, ad bilaabo ma isku joogsadi as akriska bilaabo ma anfacaayo waxma taraayo kaas haddii sukuudka ba as dheeraado qasdi u qasdiya ma uqasdinooyo yani waa gooyaaba dhamaanta yani ma anfacaayo faari marka bacdi maxaa yeele mid maqnaadi qalbigaas kashiifay oo gali yani waa gadoo gali wa yani meel uduulo aska fikroohayaa yani asusuubiya fikraa is aadabe ama waxas ku baxay qalbiga dhexdiisa qur-aan dhexdiis ku baxay masala fikirkeedas gali aada markaas waxaa laga rawaa hadisa asmaqdo wakadaa yasiiran walamid oo as ula qasdi akrinta yani uusmadeed waa gooyeysa awaajiba markaasay hadii saas noqdo salaadii maduline faatixadii yani ansaxin akristiim ansaxino waxaa laga rabaa mehis xasuusta marka faatixdii mehis jooga kasoo bilaa mehis joogi gabaal ha unoqdo iyadoo dhan bay alxamdu faatixada asoo bilaawo bismi illaahi raxmaan raxiim ilaa mehis jooga ilaa aska dhameeyo soo bilaawo intaas kadaa yasiru kasida bi qadca alqiraati waa la socdaa ciidane maxaa kuwaajibaa inaa soo yani bilaabo intii yani usiga oo aska gocsanaay maka bilaawaaye maku dhisaaye waaad kasoo bilaawa bilaawe aso cusbaan ahaa istinaafaa laga rabaa ah, maburti salaada maburin ee mehi yani aska joogsadi aska bilaawa ma ah waa kasoo bilaawa ko askasoo bilaawa maxaa yeele intii waa kala go'di asaxdi waa kala go'di awalkeeda soo bilaabaa maxasira marka fain jahila fain jahila alfaatixata faatixad iska jaahil ahaado iska jaahil ahaado minkii musaliga ahaay faatixadii iska jaahil ahaaday kamaalkeeda dhamaanteeda iska jaahil aqoonteedas waa waayey maclimaas waaye ama masxaf aska barta jaamic aska barta is waaye ama waxyaaba damiinnimaa kafa-a ah ka reebtay waxaa yani aa marka inaad yani oos la himaado aa <clears throat> ku waajiba faaleya korkiisa waxaa ku waajiba sabcu aayaatin aayayaalo todoba ah aayayaalkaasoo mutawaaliyatun oo xariirsatay oo israaraha todoba aayad oo mutawaaliya a todoba aayad intaiska keensahaa qur'aankaas kalma lma qur'aanka aka keensahaa hadaba aad oo faatixada la eg oo faatixada camal ah a qur'aanka aka keensahaa xuruufta xaggeedana ulajin ah xuruufta xaggeedana ulajin ah ha boqol iyo konton iyo weshii afartan malil maog afartan maxbuusta waana digaa amra sharxay aku akeli doonaan hmm. intaas la imaaha subحaan الlah intaas gara la socda maaha limaadasa عalيh waaa kuwaajiba faatixada kucuslaati maradi ahaada masalan ba faatixada u ku bari karin waxyaalaha camal in cajaza hadii tacaajuzo si mutawaalida ee tacaajuzo daila faatixata ma heno waaska caajizay mutawaalid alihiri mutawaalidii aska caajizi aayaadkii mutawaalida ahayd aska caajizi faati waxaol imaaha markaasna mutafariqatn fa mutafariqatn facalayhi waxaa ku waajiba korkiisii inaas la imaado aayaad oo kala farsan kuwa xadiiskan waa la umaa waaye kuwa kala farsan qolka waxaan leeyahay siaan sheekh nawaawi haddaan ahay al asaxu qolka fiyowda badan asaxiya almansuus oo la cadeeyey macnaha alasaxu yani almansuus oo la cadeeyey macnaha almanquul oo la guuriyey oo raajixa ah oo umka laga guuriyey haddaan qawano haddaan qawano jawaaz lmutafariqa yani todaba aayaad oo kala oo kala tagsan oo kala tagsan banaan caashireedi waaye فالعجز حديثك عجز مصلي واي الناس لحماذا آية متوالية آيات متوالية وحديث حديثك عاجز فيأتي فعليه كرتيسي وحاق واجبا سبع آيات آيات تضوع آيات كاسو متفرقة أو كلا تكتن الناس لحماذا حاق واجبا الناس لحماذا حاق واجبا وعلى ورواه تضوع آية ومتفرقة أو كلا تكتن الناس لحماذا qultu aniga waaan leeyahay shekhnimada afkaxu macnaa ki raajixa ahaa qolka raajixa oo almansuudka oo la cadeeyey oo almanquul lasoo guuriyey malcuumka laga soo guuriyey haddaan qabano haddaan qabano jawaazi mutafariqati tuhii oo magaciisii todobadii aayad oo kalkasaneed manana haashadeedii waaye macnaha todoba aayad oo magaciisa mutafariqa ah inaa maa xifdihi xifdigiisa laga qabo maa xifdihi mutafariqa suurad yaal kala tagsan ama hal suurad xageedi ama suura yaal kala tagsan maa xifdihi lala qabo mutawaaliya maa xifdihi xifdigiisa laga qabo xifdihi xifdlmusali sabcan ascidihi laga qabo abcdaasu mutawaalitan oo xariisata allahu ebeya aclamu yani ku caalim eh eh متفرغa min suرaة aw suوara intaa ma hifdiyi mutawaliya allahu abeya caalamka caalim eh hadal badan a culamada u jiraa in cajiز ada cajiz musaligii waajizay ajka caajizi yani aska caajizi in cajiz ada caajiz cajز hadaw caajiزka musaligii oo ayaad mutafariqa iyo reerkoodii waa ka caajizi macnaha inaa qur'aanka ahay maywaado aakariwa qur'aan ba adkiisii masoo qabo karo waa ka caajiz waa ka caajizay qur'aan waa la yiraa maywaado inka akriyo ataa waxaas imaaha bizikrin digdaas loo ataa bdikrin hasula imaadaa qur-aanka inaska caajiz qalbigiisi masiihayo maxaa kareeba wax la kareeba wxis ahaada kareebe qur-aanba ma akri karo askiisa soo marsi karo jiniyaa kareeba iska jiraa kareebka badan aska jiraa kaasoo kale ataa bidikrin asula imaha hadii qur-aanka aska caajiz oo aayad soo qaadi karin toddoba aayad oo xariifsas aska qaadi karin ama toddoba aayad magaciisi oo oo kala tagta aska qaadasa askala imaa karin aska kensa karin ataa bidikrin aziyaa karen tawar umahaayo ataa bidikrin askula imahaa dikri askula imahaa waxaa u daliil ah dikri oo qur-aan aan ahayn askula imaahaa dikri ilaahay oo qur-aan ahayn askula imaahaa waxaa u daliil ah abu maxay yidheen qaala waxaas yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inii aniga laa astadiicu ma ogaado an an aahuda min alqur'aan qur'aan waxaan kasoo qaata shay-an shay qur'aanka aan kasoo qaata ma ogaado laa astadiica ma ogaado an aahuda inaan qaato min alqur'aani qur'aanka xaggi shay aan ka qaato aahuda shay aan qaato min alqur'aani qur'aanka xaggiisa shay qur'aanka aan kasoo qaato toor umahayo facalimnii ibar maizini wixii igudaayo oo yani igudaaya qur'aanka xagiisi oo bedel iganaqa karo ukas faqaala waxaas i rasuulkana salawaatu llahi wasalaamu alayh macnaha waxa waaye ataa bidigr inta maxaa waaye ul waxaas iri subxaan allah beh alxamdu lilah laa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah maa shaa allahu kana waana masha lam yakun intaas dheh kul waxaa tirahaa subxaan allah alxamdulilah walaa ilah il lah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah bacdii waxaa isku daraa asila maa sha allahu kaana yani wamaa lam yasha lam yakun si todoba nooc ay u naqdaan tawdii aad maqaamkoodii todoba nooc oo digra ah si ay u naqdaan taa baxaankeed saa ku dar as damadaa dikrina ku tartiishanay ahayd subxaan allah alxamdulilah walaa ilaha ila allah allahu akbar waxaa ku daraa nabiga asiri haddana la mamnuuc in las adeefiya timid taas waa in lagu daro todobadiima inu noqdaan yani aayaad maqaamkoodii si ay u noqoto todobadaan kalima tambih waseen tambih kusay adadikiisi hadis akaanin ducayaalaas inta duco aakar kutacalqan maha gudaysaa hadii kaas akaanin sikaan ducaas ule maha inta akrinta bacdiloobi doodeen ducda ducda nafteeda waa macsuura aataal kuhaa macsuur inay ahayn وlaa يجuز imaم نawwi as رaضي الlahu taعalى عanه وaرضaه وlaa يجuز ma banaana xrوف الbdl ruf نqص xrوف الbdl bedelkii xrufteed xruftiisi yareenteedi ma banaana dhimideedi ma banaana wa dhimo an الfaatixati oo ka bedel aheed xruftii faatixad xagee ka bedel aheed in wax laga dhimo ma banaana si tacalujyo an الfaatixati ka bedel aheed amase an lfatixati faatixada laga dhimo xuruufulbedelkaas faatixada halii ahayd kalimaadkeedii xuruufteedii intii ahayd in laga dhimo oo laga yareeyo ma banaana fil asax mana qoono walaa yajuuzu ma banaano naqsu xuruufi lbedeli bedelkii xuruuftiisii yareyntii ma banaana qur-aan bedelka ahaado ama keyrkiisii an lfatixati can xuruufi lfatixati faasada curufteeda in laga yareeyo ma banaana ama laga dhimo sidii aayaadkeedii faatixada aayaadkeedii yareynteed dhimisteedii ay u banaaneen bedelkani dhimistiisi ma banaana curufteeda maxaa layidhi hoota abti waxa waaye boqol iyo konton iyo lix xaraf waaye macalbasmalada maliki alifta loo akriyo daro rufta mshadad ahaydna waa la tiriya awfaataxas lama xaraf aa lagu tiriya halkii shad lama xaraf waaye digrina saas waaye yani digriga tashdiid looma fiirihaayo alaa kuli haal majmuucii waxaa la rabaa in iska yaraan majmuuc digri majmuuc alfaatixa in iska yaraan anaa kula aaya walba nooc min adigri in iska yaraan aa inta iska yaraan waa laa yajuuzu ma banaana nafsu curufi lbedeli bedelkii waxay bedelkii faatix lal akriya digrigii ama ducodii oo faatixda bedelkeedi la akrihaayo inay yani xuruufteedi ay yaraato ma banaana can lfaatixati can xuruufi lfaatixati faatixda xuruufta inay ka yaraato ma banaana macnaa xuruuf lbedelkaasi faatix laga dhima waxaase himid yani bedelkii oo faatixda bedelkeedii ahaa